رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii waan ku jirnaa rawdat alanwaar khaasatan waxaanu maraynay markii abi taalib iyo khadiijada ay dhinteen murankii iyo doodii iyo dhibkii ay mushrikiinta ku bilaabeen nebiga waxaa noogu soo dambaysay oo aan dhexda uga jirnay jidaalkii mushrikiinta iyo aayaadkay codsanaayeen aayaad inay ku cadisgeliyaan bay damceenoo waxay u maleeyeen rususha inay gacantooda markaa ku jirto sidaa darteed bay dhaheen maku rumaynayno ilaa dhulka aad noo jeexjeexdo oo biyo googa soo baxo beer inaad yeelato makhiil iyo canab ah webiyaal laga dhex jeexjeexo samada inaad gabal nagu soo rido sida aad sheeganayso ilaahay iyo malaa'igtoo wada socda inay noo yimaadaan oo ay hadalka kuu rumeeyaan amase guri inaad yeelato dahab ka samaysan ama inaad cerka korto xataa rumayn kuu rumayn mayno koritaankaad cirka korto ilaa aad noo keento kitaab aan akhrinayno intaa gebagabadeedii ayay dhaarteen haddii aayad loo keeno inay rumaynayaan rasuulkuna ilaah wuxuu ku yidhi qul subxaana rabbii waxaad dhahdaa rabbigaydaa hufani hal kuntu ilaa bashara rasuula waalmacnaa macnuhu wuxuu yahay aayadda qul dheh lastu mi ihi aqdaru mid kari kara calaa ixdaatin keenid alkhawaariq waxyaabo khawaariq ah khawaariqulcadaadi wax la dhahaa jiroo maskaxda markaa ka weyn waalityaan iyo ityaan la imaasho bilmucjizaati mucjizooyin aan la imaado intuu markaa ma kari karo lianna maxaa yeelay alqudratu awoodda calaa daalika arrintaa la awoodo amrun waa arin yakhtasu biاllaahi subxaanahu wa tacaala ilaaha subxaanah wa tacaala nasahan ee sarreeye qaas markaa u ah waaye sidaa markaa ayaa loola jeedaa wa huwa asagoo munazihun waa mid ka nasahan ilaahay min an yakuuna lahu inuu u ahaado shariikun wax la qaybsadaa fii qudratihi awooddiisa waxaan keen aad leedihiin waa awood ilaahay qof inuu asaga jeebkiisa kala ka kaystana ma suurageli karto wa innamaa ana anigu basharun bini aadam baan ahay kamaa sidii antum adinkuba aad bashar u tihiin warsaad bini aadam u tihiin baan anigana bini aadam u ahay falastu mi ihi markaa aqdiru mid kari kara calayhi kaa korkiisa inaan aayaad keeno anigu ma kari karo kamaa sidii annakum adinkuba laa taqdiruuna calayhi aadan u kari karin idinka aad ma keeni kartiin idinka waxyaabo mucjizooyin ah ma la imaan kartaan waa maya anigana saasoo kalaan ahay ilaa ilaahay inuu asagu ii soo dhiibo oo ilaahay idiin sababo oo idiin qadaro inuu idiin tusiyo maahane saad idinka aadami u tihiin yaan anigana markaa u ahay ma kari kara waayeeya inamaa ana anigu basharun baan ahay bani aadam kamaa sidii annakum adinkuba aad bashar u tihiin idan falastu miihi aqadiru mid kara calayhi kaa korkiisa kamaa sidii annakum adinkuba laa taqdiruuna calayhi aadan markaa u kari karin oodan u awoodi karin wa inama aladii midka intasad bihi aan ka idinkaga soocanahay fii maa baynahu waxa sooca ah oon idin dheerahay waxa waaye fii maa baynakum waxa beynkiina ahaaday fii maa baynakum beynkii waxyooda ma tihiin intaasaan idin dheerahay laakiin aniga nebiba aan ahaadee macnaha basharba aan ahaadee nebininaan idin dheerahay ani waa la ii waxyoodaa idinkana laydinma waxyoodo faaladii midka dalabtumuuhu aad codsateen oo min alaayaati aayaadka ahna laysa ma aha fii yaddii gacantayda waxaan aad leedihiin waxaan aad leedihiin ee wax ani gacantayda ku jira ma aha wax aniga gacantayda ku jira markaa ma aha faaladii midka dalabtumuuhu aad codsateen oo min alaayaati aayaadka ah layse ma ahaanin fii yaddii gacantayda walaa taxta tasarrufi imaamilkayga hoostiisa waxaan aniga maamula ma aha wa inamaa huwa ila allaahi waa wax ilaahay xaggiisa ahaaday casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye ilaahay xaggiisay jiraan allah tasarufkaa iska leh maamulkaana ilaahay baa iska leh walaysa ma ahaanin fii yaddii gacantayda ma ahaanin walaa taxta tasarufii iyo tasarufaadkaygii maamulkayga hoostii qof kasta ama qoon walba oo intay aayad codsadaan aayaddii loo sameeyo oo markaa loo keeno oo ay rumayn waayaan oo ay raa'i waayaan ilaahay wuu ciqaabaya subxaana wa tacaala waqad akada allaahu ilaahay wuxuu ku xoojiyey haada almacnaa macnahan ee kan ahaan soo tilmaannay fii suurati alancaam suuradda lagu magacaabo suuratu alancaam oo faqaalo wuxuu yidhi qul dheh inama alaayaatu aayaduhu cinda allaahi alla ahaadeen ilaahay agtiisay jiraano wamaa yashcurukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa ayadu waa aayaadkee annahaa ida jaa'at hadday timaado laa yu'minuuna inaysan markaa rumaynaynin inay xataa aaminayn oo ay rumaynaynin ay macnaha ina alambiyaaa nebiyada waarusul iyo rusushaba laysuu ma ahaanin biladiina kuwii ya'tuuna la imaan karaa bilkhawaariqi iyo waalmucjizaati khawaariqooyin iyo mucjizooyin kuwa la imaan kara ma aha rususha ilaah soo diray subxaana wa tacaala rususha alla soo diray iyo nebiyadaba waxay la imaan karaan oo khawaariqulcaadaad iyo mucjizooyin ah ma jiro wa inama allaahu ilaahay waaye subxaanahu wa tacaala huwa asaga alladii midka ya'tii bihaa la yimaada midka aayaadkii mucjizooyinkii khawaariqulcaadaad ka keena waa allah subxaanah wa tacaala laakiin rususha iyo nebiyaasha iyo wixii la mid ah ayagu ma awoodi karaan inay markaa la yimaadaan ay a'imma alambiyaa'a nebiyada iyo warasul rusushu laysuu ma ahaanin biladiina kuwii ya'tuuna la imaan karoo keeni karaa bilkhawaariqi iyo walmucjizaat wa inamaa in kale ma ahana allaahu ilaahay subxaanah wa tacaala nasahnaayey oo sarreeyey huwa asagu alladii ya'ti waa midka la yimaada bihaa aayaadka wahuwa kaana inamaa yadharuhaa inamaa yadharuhaa wuxuu ku muujiyaa calaa aydi alanbiyaa'i walmursaliin mursaliinta iyo nebiyada gacmahooda takriiman lahum sharfid iyo karaamayn uu ku karaamaynayo ayaga wa ta'yiidin iyo xoojin wa isbaatan iyo sugid linabiyatihim nebinimadoodii wa risaalatihim uu ku sugayo ilaah subxaanah wa tacaala aayad markay imaanayso ilaahay baa keena subxaanah wa tacaala aayad mar allaala marka la keenayo mucjizii khawaariqulcaadaad ah asalka xagga rabbi rabibay ka timaadaa laakiin dadka waxaa laga tusiyaa rususha gacantooda rabbi rasushuu u soo diidaa subxaana wa tacaala mar allaala markii sidaa loo tusay oo gacanta loogu geliyo oo lagu soo muujiyo waa karaamayn ayada lagu karaamaynayo waa xoojin lagu xoojinayo iyo sugitaan diinka ay wadaan lagu sugayo inuu xaq yahay wahuwa kaasi inamaa yadharuha wuxuu ku muujiyaa ilaahay calaa aydi alambiyaa'i nebiyada gacmadoodii waalmursaliina mursaliinta takriiman sharfid lahum ayaga la sharfayo darteed iyo wa ta'yiidan xoojin wa ihbaatan sugid linebuwatihim wa risaalatihim uma bacdi bayana allaahu ilaahay wuxuu caddeeyey subxaanahu nasahnaaye wa tacaalaa sarreeye annahu asagu low araahum haddii uu tusiyo xataa oo wa adhara loo muujiyo lahum ayaga maa qalabuuhu wixii ay codsadeen oo min alaayaati aayaadka ah laa yu'minuuna bihi inaysan rumaynaynin ilaahay wuxuu kaloo haddana caddeeyey waxaan iswaalwaalaaya ee mar walba dhahaya aawo aayaad maa la keeno aayad mucjize maa la tusiyo maa rasuulka nabiga hadduu yahay aayaddaa la soo dejiyo ayagoo sidaa dhahaya xataa uma bayana allaahu ilaahay wuxuu caddeeyey subxaana watacaala annahu low araahum hadduu tusin lahaa xataa oo yadhara lahum uu u muujin lahaa maa qalabuuhu waxay codsadeen oo min alaayaati aayaadkaa ah laa yu'minuuna bihi inaysan rumayn lahayn maca kownihi ayadoo ah dar weliba qad aqsamuu kuwa dhaartay billaahi ilaahay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaartooda tan ugu tabar badan la layu'minanna bihi inay rumaynayaan aayad haddii la tusiyo inay rumaynayaan xataa dhaar ay ku dhaarteen ayadoo ay jirto oo weliba dhaartan ugu adag ah inaysan markaa rumayn lahayn faqaala ilaahay wuxuu yidhi walow haddii aan ammana annagu nasalnaa aan soo dejin lahayn ilayhim xaggooda almalaa'ikatu malaa'igta oo wakallamahum ilmowta kuwa dhintayna ay la hadli lahaayeen intay qubuuraha ka soo baxaan ay la hadlaan oo waxasharna aan u soo kulmino calayhim korkooda kulla shay-in wax walba ogolan asagoo bayaan ahoo cad inta haddii laysugu daro maa kaanuu liyu'minuu kuwa rumeeya ma ahaan lahayn ilaa an yashaaa allaahu inuu ilaahay doono ma ahani walaakina laakiinse akarahum badankoodu yajhaluuna waa kuwa jaahiyiin ah badankoodu ma yaqaanaan oo markaa ma garanayaan waqaala wuxuu kaloo ilaahay yidhi walow haddii anna qur'aana qur'aankani suuyeed lagu socodsiin lahaa bihi asaga aljibaala buuraha aw quticat bihi alardu ama dhulka lagu googoyn lahaa aw kullima bihi almowta ama waxa dhintay lagula hadli lahaa hee bay u wuu ka qiimo badan yahay qiimahaana wuu leeyahay bal iska daayo lilaahi alamru jamiican amarkoo dhan allah iskale afalam yay'as aladiina kuwii miyaysan quusanin aamanuu rumeeyey an low yashaa'u allaahu hadduu ilaahay dooni lahaa la hada annaasa jamiican dadkoo dhan inuu markaa hanuunin lahaa saa darteed wixii xaqdoon iyo diindoon aan ahayn sideedaba aayad kasta mucjiso walba wax kasta oo la tusiyo kuwii raacaya ma aha kuwii rumaynaya ma aha kuwii oggolaanayana markaa ma aha ee afalam yay'as aladiina kuwii kamaysan quusamiya aamanuu rumeeyey allow yashaa'u allaahu hadduu ilaahay dooni lahaa lahada annaasa jamiican lahada annaasa inuu hanuunin lahaa dadka jamiican dhammaantood wa fii hanaaya mitla haadihi alaayaat aayadahaas matalkooda gudahooda ayuu ashaara allaahu ilaahay ishaaray tacaala amarkiisa sarreeye ilaa sunnatin sunnad oo min sunanihi sunooyinkiisa ka mid ah asamaa'a mila haadihi alaayaat aayadaha matalkooda oo kale gudahooda iyo fanaayaalkooda inta lagu dhex jiray ayuu ilaahay tilmaamay sunno oo sunnooyinkiisa ka mid ah wahiya waxayna tahay ana alqowma qowm idaa talabuu hadday codsadaan aayatan aayad aayaddaasoo mucayana mucayan ah aayad joogto ah ama toos ahoo ay ayagu tilmaantaan hadday codsadaan humma intaa kadibna lam yu'minuu aysan rumaynin bihaa aayadihi idaa jaa'athum hadday u timaado fa innahum yuhlikuuna in la halaagaayo walaa yumhiluuna aan loo kaadinaynin loo sugi maayo dirbada waa la cadaabayaa waa goormee waa haddii qoom intay aayad codsadaan ay nebigoodu ku dhahaan taas iyo taasaan rabnaa ama aayaddaa hana loo sameeyo oo dalabkooda inta lagu sameeyo ay timaadoo la tusiyo aayadihii ay arkaan haddii ay markaa kadib rumayn waayaan oo ay inkiraan inaan loo kaadinaynin inuu ilaahay cadaabayo subxaana wa tacaala inuu ilaahay u naxariisanay waa sunno sunnooyinkiisa ka mid ah horay u dalaysantay reer famuud waxay dhaheen hashaan dhagaxaan sibsibka hal nooga soo bixi waa loo soo bixiyey boqortay ka jiriyeen waa la halaagay nebi ciise qoomkiisa waxay dhaheen maa'ido noo soo deji miis raashin saaran ilaahay noo soo deji buu dhahay nebi ciise rabbi baa yidhi haddii aan soo dejiyo awoodi karaaye oo ay raaci waayaan fa innii ucadibuhu cadaaban laa ucadibuhu axada min alcaalamiin cadaab aan weligii la arkin caalamkana ka dhicin baan ku cadaabi doonaa marka sunnada ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku dareersantay qoom haddii ay tilmaantaan ama ay codsadaan wahiya sunnadaa waxay tahay an ana alqowma qowmka idaa talabuu hadday codsadaan aaya oo aayad aayaddaasoo mucayan ah uma kabacdi lam yu'minuu biha aysan aamiin ay rumayn waayeen idaa jaa'athum hadday u timaado fa inahum yuhlakuun in la halaagayo walaa yumhiluuna aan loo kaadinaynin wa sunnata allaahi ilaahay sunnadiisa laa tatagayar walaa tatabadel isma bedesha mana doorsoonto sida ilaahay uu wax u sunneeyey u jibeeyey yay u socdaan saasay u soconayaan saasay ku akhrisanayaan ilaahay sunnadiisa laa tatagayar doorsoon kuma dhaco walaa tatabadal mana isbeddelaan waqad calima allaahu ilaahse wuxuu ogaaday ana mucdama quraysh quraysh mucdamkoodii kuwooda waaweyn ama badankoodu yu'minuuna inay rumayn doonaan fii maa bacdu gadaal inay gadaal ka soo rumayn doonaan ayuu ilaahay ogaa subxaana wa tacaala falidaalika sidaa darteed lam ya'ti uma keenin lahum ayaga bima qtaraxuuhu wixii ay codsadeen oo min alaayaati aayaadkii alkhaasa khaaska ahaa ah looma tusin oo looma keenin allatii taasoo madaa ay tagtay dikrahaa xuskeeda qariiban mardhow wixii aan mardhow hadda soo tilmaanay oo ahay wixii aayaad ah oo ay codsadeen dhammaan midna inaan la tusinin waayo haddii inta loo keeno ay beenin lahaayeen sida sunnada allahayd waa la halaagi lahaa laakiin cilmiga ilaahay wuxuu ogaa in qurayshi ay ahaayeen dad gadaal ka soo rumayn doona badankoodada badankooda inay sidaa ahaayeen waqad calima allaahu ilaahay wuxuu ogaaday anna macdama quraysh quraysh badankeedu yu'minuuna inay rumayn doonaan fii maa bacdu gabaal ay ka soo rumayn doonaan diinta iyo nebigaba falidaalika taas darteed lam ya'ti uma uma keenin ilaahay lahum ayaga bima iqtaraxuuhu waxay codsadeen oo ay dalbadeen oo min alaayaati alkhaasa ahaa allatii taasoo madaa noo soo hormartay dikraha sheegitaankeeda qariiban koolbow shaqu lqamar dayixii oo kala jeexmay kala jeexitaankii qamarka ku dhacay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wain in yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir wakadabuu waattabacuu ahwaa'ahum wakullu amrin mustaqil buu yiri ilaahay saacaddii qiyaadaa soo dhowaatay dayixiina wuu kala dambalmay waa kala jeexitaankii kala dhambalamkii qamarka oo ilaah wuxuu tilmaamayaa mucjiso inuu ilaah rasuulkiisa uga dhigay dayaxoo kala jeexmay wa in yarow aayatan yucriduu meeshay ka rumayn lahaayeen bay dhaheen wuuna sixray moxamed indhaheenu sixir wuxuu wareegiyey saa darteed buu ilaah yidhi wa in yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir waa sixir daa'im ah bay yidhaahdeen oo xeelbeed wakaana quraysha quraysh waaba ayagoo lamaa goortii ra-ow ay arkeen ana rasuula allaahi rasuulkii ilaahi sala allahu calayhi wasalam lam yujibhum uusan ka ajiibaynin uusan u samaynaynin ilaa ilaa maqtaraxuuhu wixii ay codsadeen oo min alaayaati aayaad ah alkhaasa ee qaas ah dannu waaba ayagoo maleeyey ama qalaba alaayaat aayaadka codsigooda axsan wasiila inay tahay wasiila midda ugu fiican litacjiizihi in nebiga la cajis geliyo waiskaatihi in la aamusiyo waa kanaa wixii la wiiro marka hore wuu ka jawaabi jiray aayaadda sida loo bilaabay dhulka naga riix ma riixaayo dahab safa ka dhig kama dhigaayo cirka gobol nagu soori kuu samayn waaye alla tanaaba ugu fiican bay dhaheen inaan aamusino inaan cajis gelino oo aan dhahno waxa uu wada waxba kama jiro dadweynuhuna ay ogaadaan iyo caamada aayaad codsigaaba ugu fiican bay yidhaahdeen wakaana qurayshan quraysh waxaad moodaa lamaa ra'ow markay arkeen anna rasuula allah rasuulkii alle lam yujibhum inuusan ka ajiibin ilaa maqtaraxuuhu wixii ay codsadeen oo min alaayaati aayaati alkhaas ah dannu inay u maleeyeen ana talaba alaayaat aayaadka codsigoodii dalabka laga dalbo axsan wasiila inay tahay litacjiizihi ku cajisgelinta nebigii wayskaatihi aamusnaantiisa in la aamusiyo iyo wala iqnaacin in la qanciyo caamata annaasi dadka caamada ah biannahu asagu inuu yahay mutaqawal mid been abuuranaya aayadihii keeniriyo keeni waaye wixii laga codsaday samayn waayey idan inuu mutaqayil yahay waxaan ilaahay baa isoo diray ay deentiis tahay dadkaa lagu qancin karaa walayse inuusan ahayn birasuulin rasuul fataqadamuu waxay tallaabo u qaadeen fataqadamuu waxay u hormareen khadwatan tallaabo ukhraa oo kale wa qararuu waxay go'aan ku gaareen ayadallabuu inay ka codsadaan minhu xaggiisa aayatan aayad bikayri tacyiin aan la cayinin marka hore dhulka nagafuji iyo ee dahabka kuu soo dego iyo maayalka kula timaaday dhahayeen laakiin tookadan waxay qaraariyeen oo ay go'aan ku gaareen inay ka codsadaan qalab ay ku sameeyaan aayad biqayri tacyiin aan la magacaabin si uun inay dhaan haddaad weli tahay waayihii wax aayad ah markaa ma tusi liyatabayana linnaasi say dadka ugu caddaato cajzihi inuu ka caajisay oo falaa yu'minuu bihi aysan markaa rumaynin fa jaa'uu way u yimaadeen mushrikiintii ilayhi rasuulka xaggiisay u yimaadeen waqaaluu lahu waxay ku dhaheen hal min aaya aayad ma jirtaa nacrifu biha aan ku aqoonsano annaka rasuuluullah inaad rasuulka ilaahay tahay aayad un waxay rabta ha noqoto aan kugu aqoonsano inaad nebi tahay mana tusi kartaa saasay markaa intay u yimideen ay yidhaahdeen fa jaa-uu way u yimaadeen ilayhi rasuulka xaggiisa waa mushrikiintii wa qaaluu lahu waxay ku dhaheen hal min aayatin aayad ma jirtaa oo mana tusi kartaa nacrifu biha aan ku aqoonsano aayadda annaka rasuulullaahi ee rasuulkii ilaahay tahay fasa'ala wuu baryey oo wuu weydiistay rasuulkii allana rabbahu rabbigii an yuriyahum aaya inuu aayad tusiyo fa araahum wuxuu tusiyey ilaahay alqamara dayixii qad inshaqa oo u kala go'ay firqatayni laba gobol dayixii ay weli arkayeen baa laba gobol looga dhigay firqatun gobolna fowqa aljabal jabalkii korkiisuu ku dhacay ay jabal abi qubays waaye wa firqatun gobol kalena duunahu sukadiisa xataa ra'ow ilaa ay arkeen xaraa'a baynahumaa dhexdooda inuu xaraa markaa ku jiro dayixii inuu labana noqday oo dhexdooda uu yahay oo gobolna dhinacaan uu ku dhacay gobolna uu dhinaca ku dhacay teeya markaa arkeen fa qaala rasuulku wuxuu yidhi ashhiduu markhaati ka noqda haye markhaati ka noqda ad way aragtay quraysh haadihi alaaya aayadda jihaaran si muuqato cad bay markaa u arkeen si jihaad ah oo muuqato ayay markaa u arkeen aayadda walaaw wara'ad quraysh way aragtay haadihi al aaya aayaddaa jihaara jihaad iyo si caddaan ah biwuduuxin oo cad bay u arkeen waliwaqtin qawiil iyo wakhti dheer intaa markay arkeen fasuqida waa la riday fii aydiihim gacmahooda wabihi wayna wareereen gacmahoodii baa lagu riday waxaa loola jeedaa gacmahoodii ayaa lagu riday waxaa loola jeedaa macnaha way qoomameeyeen qofku markuu qoomameeyaa afka gacanta uu la aadaa markaasuu faraha qaniinaa fa suqita waa la riday fii aydiihim gacmahooda waruhituu wayna wareereen laakinahum laakiinse lam yu'minuu ma aysan rumaynin waa dad canaadoon ah bal iska daa inay rumeeyaan naqaaluu waxay dhaheen haadaa midkani sixru ibni abi kabsha ibni abi kabsha sixirkiisii wa dayaxyaa wareeray ah kala jaray ah wallaahi wuu nasixay indhaheena wax sarcaadiya ma ahee dayaxu waa sidiisii ula jeedaa ibni abi kabsha horaan u soo tilmaamay waa awow hore ayaa loola jeedaa saa darteed baa qofkay carabi liibayaan amase ay yasaayaan ama ay rabin in hadalkiisa iyo shucurdiisu ay kor noqoto waxay ugu magacaabi jireen magacan markaa lagu aqoonin ibni abi kabshin sixirkiisii waayabay dhaheen laqad saxarana wuuna sixray muxamadan muxamedun muxamed maxamed waana sixray bay yidhaahdeen faqaala rajul nin baa yidhi in kaana haddii maxamed uu qad saxarakum mid idin sixray idinka fainahu asagu laa yastatiicu ma awoodi karo an yasxara annaasa kulla midkuna inuu xisfixro ma ummaddaanoo dhan buu sixri karaa dayaxana waa wax meel walba laga arko halkan dayaxda adduunkaoo dhan wada jira qof kasta waddankiisa asoo jooguu ka arkaa marka bal aan weydiino dadka safarleydaee imaan doona mar allaala markay noo soo galaan aan su'aal weydiino hadday dhahaan sax waaye waa macquul hadday dhahaan been waaye ma arkinna anagoo na sixray faqaala rajul baa wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay muxamed qad saxarakum mid idin sixray fa innahu laa yastatiicu ma kari kara an yasxara annaasa kulla midkodha inuu sixro ee fantadiruu isuga oo u kaadiya maa ya'tiikum bihi safaar waxay safaradu keenaan nimankaas safaartii socotaday safarleyda ah waxay keenaan oo hadal ah aan sugno fa jaa'a safaaru baa timi socotadii fasa'aluuhum way weydiiyeen faqaaluu waxay dhaheen nacam haa qad ra'aynaahu waanu aragnay habeen hebel taariikh hebel saacad hebel wakhti hebel dayxi baa naga kala ay maxaa la sugaa marka walaakin qurayshan qoraysh maca daalika ayadoo inta ay jirto asaruu waxay daa'imeen calaa kufrihim kufrigooda waattabacuu ahwaa'ahum hawaalkoodii bay raaceen hadayaalkoodii ayay markaa raaceen sixir mustamira way yihaadayna wakadabuu watabacuu ahwaa'ahum wa kullu amrin mustaqim wa ka'anna waxaad moodaa inshiqaaqu alqamar dayaxa kala go'itaankiisa kaana inuu u ahaa litamhiidin gogoldhig limaa shay asaga akbaru ka weyn waahamu ka ahamisan xadatan dhacdo min daalika arrintaa shay ayaa soo socda shaygaasoo ka ahmiyeysan oo aad aragto io tamhiid buu markaa u ahaa dayaxaan la kala dhambalay wuxuu tamhiid iyo gogol dhig u ahaa iyo muqadara wa limaa shay huwa akbar ka weyn kala jeexidda dayaxa waahuma ka ahmiyeysan xadaan dhacdo min daalika arinta dayax jeexitaanka ah wa huwa al waa israa iyo micraaj dad dayaxii ay u jeedeen oo kala go-ay oo beled ii baadiyey wixii joogay ay arkeen inkiray cerkaana la ii jeexoo laygeliyey baytulmaqdis baa inta maka layga qaaday habeen baa baytulmaqdis lay geeyey isla habeenkiina waan ku soo laabtay miyay rumayn doonaan fa ina ru'yata alqamari dayaxa aragtidiisa hakadaa ee kaa ah munshiqan asoo kala jeexmay bicayni alyaqiin ayaa tashalu ka fudud cala alduhni xagga maskaxda qubuul inay aqbalaan imkaan inay dhici karto alisraa waalmicraaj wallaahu aclam eedaas yaqaana subxaana wa dad xaaladdeedu saad ay noqoto dayaxa waxaa loo kala jebiyey loo tusi inay bal mucjiso weyn inay tahay si ay u rumeeyaan dhacdo kale oo soo socota laakiin dad dayaxii oo joogto kala jeexay bicaynin yaqiin ku arkay way ka sahlan tahay way ka fududahay xagga maskaxda inay aqbalaan imkaan inuu noqon karo wax dhici kara israa waalmicraaj wallaahu aclam laakiin ilaah baa xaqiiq la yaqaanaa alisraa waalmicraaj baanu geli doonaa haddii rabbi idmo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam